bariiska saladatun waa saladhka faakihatun waa khudradda kala duwan sida muuska iyo liinta iyo cambaha iyo waxaa la midka ah mi'atu kaylin boqol kiilo shaay shaayun waa shaahi la cabayey qahwatun waa bunka maa'un waa biyaha tamrun waa timirta xaliibun waa caanaha طacaamuna waa raashinka sharaabuna wax la oo dhan duyuufun waa marti maa'idatun waa miiska cuntada jawcaan mid gaajooysan wejba waa xilli cuntada la cunaa la wejba ama casho ha noqoto ama qada ha noqoto ama quraac ha noqoto faduurun waa quraacda qadaa'un waa qadada cashaaunna waa cashada yaakulu wuu cunayaa yashrabu wuu cabbayaa yadlubu wuu doonayaa wasnun waa miisaanka qofka ama shay kastoo la miisaamayo kaiirun wax fara badan qaliilun wax yar naxiifun mid dhuuban samiinun mid hilib badan ama shilis ama yanii hilib wey cayile yani erayadaasaa inoogu jiray haddaba tadriib baa laga samaynayaa erayadaa iyo laylis atadriib alawal ka koowaad waxa weeye uktub waxaad qortaa raqmu waaxid number waaxid ku qor cala acaami cuntada number waaxid ku qor wa raqma intiniin waxaad ku qortaa numbarka laba cala sharaab sawirada halkaa ku qoran ee cuntooyinka ah wixii cunto ana ee la cunana number waaxid ku qor ama raqm waaxid wixii la cabbana raqm itniin ku qor lambar laba ku qor atadriibu haani sil bayna alkelimatayn almutadaadatayn waxaad isku xidhaa ood xariiq isku gaadhsiisaa labada eray ee iska soo hor jeeday macnahoodu iska hor jeedo naxiif halkaasuu ku qoray qof dhuuban xaggaa kaloo daalka ah waa nambar waa nambar waaxid ama waa raqam waaxid daalkaa lagu xidhayaa samiin ah mid cayiray ama shilis waxa ku xiga itniin waa qaliil wax yar waxa markaa lagu xidhayo ka soo hor jeeda halka alif ku qorayo kaiir ah ayaa xariiq la isku xidhaya yanaamu oo saddex ah waxaa lagu xidhaya stayqid oo isaguna ba'd ah oo yacni uu soo toosay ah nacam waxaad ku qortaa waa nambarka afar maxaa ka soo hor jeeda jiim halkay ku qoranta laa erayada macnahoodu iska soo hor jeedaan isku xariiq isugu xidh mufradaatun idaafiya halkanna waa erayo dheeraadahoo lagu soo kordhinayo aan inoogu jirin xaggii muxuu ahaa erayadeennu soo marnay hore ee ku jiray xawaarada kuma jiraan alcardu waa soo bandhig erayada saa la soo bandhigayaa undur eeg wastamic dhegayso waa waaacid ku celi aluulaa waa ta koobaad ahaaniyatu waa ta labaad ahaaliثatu waa ta saddexaad alraabicatu waa ta afraad alkhaamisatu waa ta shanaad haddaba waxaa dabeednaa laga samaynayaa muxuu ahaa laylis atadriib alawal layliska koobaad ratib alcadaad isku habeeyo isku hagaaji tirooyinkaa oo waxaa la qoray maxay aluulaa halkaasoo kuma qorna dabeedna waa taa laguu baneeyey maxaa ku xigaya athaaniya aلثaaliثa alraabica alkhaamisa saasay isugu xigayaana ku qor buu ku leeyay meelaha ku bannaan tii koobaad uma la qoray atadriibu thaani layliska labaad waxa weeye sil bayna alcadadi wa kitaabatihi waxaad isku xidhaa xariiq isugu qalinka isugu marisaa tirada oo raqam ku qoran raqam xisaabeed iyo iyadoo qoraal caadi ah oo xuruufa halkaan waxaa ku qoran ahaaniya yaa u horaysa halka u dambaysana itniin baa ku qoran labadaasaa islehe xariiq isugu xidh alraabica baa halkaa ku qoran orta ku xigtaa waxaa haddaba halka afarta lafteeda xaggan dambe afarta halkaa ku qoran ayaad ku xidhaysaa aluulaa ayaa halkaa ku qoran waxay ku jirtaa khaanadda saddexaad khaanadda koobaadna waxaa ku jira xagga hoose waaxid baa ku jira labadaa isugu xidh alkhaamisa baa ku jirta khaanadda afraad alkhaamisa ayaa ku jirta khaanaddaa markaa shanaad waxay ku dhacaysaa taa bannaanoo waa khaanadda saddexaad oo way khaduul baa ku jira waxaa ku xiga athaalita oo khaanadda shanaad bay ku jirtaa khaanadaas labaad talaataa ku jira dabeedna saa isugu xidh midna waa iyadii tir ahaan ku qoran xisaab ahaan midna waa iyadoo xuruuf ahaan ku qoran isla doono atadriib athaalid iminkan waxaa weeye layliska saddexaad silbayn alcadadayni waxaad xidhiidhisaa labada tiro ee isleh labadiina xuruuf bay ku qoran yihiin halkaa waxaa ku qoran athaani alkhaamis alawal oo kala ah athaani ka labaad alkhaamisu ka shanaad ka koobaad aلثaaliثu ka saddexaad hoostan waxaa ku qoran aلثaaliثaةu waa dhadig ta saddexaad alkhaamisatu ta shanaad aلثaaniyatu ta labaad aluulى ta koobaad alraabicatu ta afraad siaad isula dooranaysaa mudakerkiiyo muanadkuuna isku xidh alأwalu iyo aluulى isku xidh aلthaaniy iyo aلthaaniyatu isku xidh aلthaaliثu iyo aلthaaliثatu isla doono alraabicu iyo alraabicatu isla doono alkhaamisu iyo alkhaamisatu isla doono oo mu'anadkii mudakarkii uun baa isla doonanaya waa kuwa ugu fudud oo xariiq isugu xidh ataraakiibu naxwiya waa jumladaha xagga naxwiga iyo maaragtay xagga naxwadii atadriib alawal layliska koobaad tabaadal isu'aala waljawaab isweydaarsada isweydiin iyo warcelin maca zamiilika adiyo saaxiibkaa kamaa fi lmithaal sa tusaalahaan qoran waa su'aala iyo jawaabo almithaal tusaale waxa daawaxid wuxuu yidhi ayna halkay taallaa qadadii daaytnin wuxuu yidhi alqadaa'u cala almaa'ida waxa ay taallaa qadadu miiska cuntada alfaduur ba halkaa ku qoran intaan lagu baa las weydiinaya ayna alfaduur halkay quraacdii taallaa alfaduuru fi lmaa'ida wuxuu saaran yahay miiska cuntada alcashaa baa halkaa ku qoran su-aal iyo jawaabkan samee ayna alcashaa cashaadii halkay taallaa alcashaau cala almaa'ida sanduuqay saaran tahay asamak baa halkaa ku qoran ayna samak halku yaalla kalluunku asamaku calى اlmaa'ida wuxuu saaran yahay miiska cuntada addajaaj halkuu yaalla digaag waa hilibkiisii marka laga hadlayo labadaba addajaaj calى اlmaa'ida miiska ayuu saaran yahay almaa baa halka qoran ayna alma biyihii meeye almaa calى lmaa'ida bay saaran yihin alfaakihata khudraddii meeday alfaakihatu calى almaa'ida miiskay saaran tahay alqahwa bunkii mee ohalana ayna alqahwa bunkii mee alqahwatu calى almaa'ida miiskay saaran tahay alxaliib waa caanihii ayna alxaliib halkii yaalaan caanihii alxaliibu cala almaa'ida miiskay saaran yihin atadriib athaani waxa weeye tadriibka labaad ama leeliska labaad tabaadal isu'aala waljawaaba maca zamiilig isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibkaa kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye daa waaxid ardaygii koowaad wuxuu yidhi maadaa taakulu fi lqadaa maxaad cuntaa wakhtiga qadada daaytini wuxuu yidhi aakulu allaxma hilib baan cunaa asamak ah, ba halkan imaka ku qoran samaggaa maxaad odhanaysaa maadaa taakulu fi lqadaa maxaad cuntaa qadada aakulu asamak kalmuun baan cunaa addajaaj baa halkaa qoran su'aal baa laga samaynaya jawaab maadaa taakulu fi lqadaa maxaad cuntaa wakhtigai qadada aakulu asamak kalmuun baan cunaa asaladataba halkaa ku qoran maadaa taakulu fi lqadaa maxaad cuntaa wakhtiga qadada aakulu saladata salad baan cunaa alaruz baa halkaa ku qoran alaruza maadaa taakulu fi lqadaa wakhtigai qadada maxaad cuntaa aakulu alaruza bariis baan cunaa alkhubs waa halkaa ku qoran rootidiya maada ta'kulu fi lkhadaa'i wakhtiga qadada maxaad cuntaa aakulu alkhubza rooti baan cunaa alfaakiha baa halkaa ku qoran maada ta'kulu maxaad cuntaa fi lkhadaa wakhtiga qadada aakulu alfaakihata baan cunaa halkaana wuxuu kugu qoray haddaad erayo dheeraada doonayso xaashidaa intaad xagga dambe rogto erayadaa ka soo kordhiso atadriib haalif waxa weeye layliska saddexaad xawil kama fi اlmithaal bedel sida tusaalahan ku qoran oo sida marka hore qoranta wax ka bedel almithaal tusaale wuxuu da waaxid wuxuu yidhi yaakulu طacaam cuntaduu cunaa daytinin wuxuu yidhi laa taakul laa taakul iطacaam cuntada ha cunin oo markaa ka hor isbaat bu kana nefyi baa la geliyey sidaa u kala bedel yashrabu alxaliib wuxuu cabbaa caanaha laa tashrab alxaliib caanaha cabbin yaknusu alghurfata wuxuu xaadhaa qolka jumladu way samaysantay nafyi geli laa taknus ha xaadhin alghurfata qolka ha xaadhin yaqsil ilmalaabisa dharkuu maydhaya laa taqsil ilmalaabis dharka ha maydhin yushaahidu tilfaas wuxuu daawanayaa tv-ga laa tushaahid tilfaas tv-ga ha daawani oo laa un baad gelinaysaa yaqra'u saxiifa yaqra'u saxiifa wuxuu akhriyayaa jariidadda laa taqra'i saxiifa jariidadda ha akhriy yadlubu samad kalluun buu doonayaa haddaba nahyi geli laa tatlub samak kalluun ha doonin atadriib الraabic waxa weeye layliska afraad tabaadal الsu'aala waljawaab maca zamiilik isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibkaa kamaa fi lmihaalayni sida ku qoran labadan tusaale almihaalu اlأwal tusaalaha koowaad waxa weeye da waaxid ardaygii koowaad baa yidhi maadaa tatlubu min aطacaam maxaad doonaysaa cuntoa daytinin wuxuu yidhi bacda samaki min fadlik waad mahadsan tahay waxaan doonaya waxoogaa kalluun ah almihaalu الثaanي tusaalaha labaad waxa weeye maadaa tatlubiina gabadh yahay maxaad doonaysaa min aطacaami cuntada daytinin waxay tidhi bacda samaki min fadlik waad mahadsan tahay waxaan doonayaa waxoogaa ama in kalluuna alaruz waxaa la odhan karaa marka aruz oo qura qoran maadaa tadlubu min aطacaam maxaad doonaysaa cuntada adlubu alarza waxaan doonayaa bariis gabadh haddii laga dhigayo maadaa tatlubiina min aطacaam maxaad doonaysaa cuntoa adlubu alarz waxaan doonayaa ama bacd alarz waxoogaa arza bariis asalada baa qoran maadaa tadlubu min aطacaam maxaad doonaysaa cunto ah adlubu bacd asalada waxoogaa waxaan doonayaa salada ah. maadaa tadlubiina maxaad gabadhayahay doonaysaa min aطacaam cunto ah adlubu waxaan doonayaa bacd asaladati in salada ah, allaxma baa qoran maadaa tadlubu marka nin lala hadlayo wey maadaa tadlubu min aطacaam maxaad doonaysaa cunto ah adlubu bacd alaxmi waxoogaa hiliba baan doonaya maadaa tadlubiina min aطacaam maxaad doonaysaa gabadh inaa cunto ah aطlbu bacd alaxmi in hilibaan doonaya addajaaj baa halkaana ku qoran su-aali jawaab baa laga samaynayaa maada taطlubu min aطacaam maxaad doonaysaa cunto ah aطlubu bacd adajaaj in digaaga waxoogaa digaaga baan hilib digaag yani ayaan doonaya ama waxa loo haday gabar tahay maada taطlubiina min aطacaam maxaad doonaysaa cunto ah aطlubu waxaan doonayaa bacd adajaaj waxoogaa hilibka digaaga ah alaruz baa qoran haddana maada taطlubu min alaruz markuu nin yahay min aطacaam maxaad doonaysaa cuntoa adlubu bacda alaruz waxoogaa waxaan doonaya beriisa maadaa tatlubiina min aطacaam maxaad doonaysaa cuntoa adlubu bacda alaruzi waxoogaa beriisa baan doonaya asladaba haddana ku qora waa intiin leg maadaa tadlubu min aطacaam maxaad doonaysaa cuntoa adlubu waxaan doonayaa bacda salada waxoogaa salada maadaa tadlubiin maxaad doonaysaa gabadh yahay min aطacaam ee cuntoa aطlbu waxaan doonayaa bacda salaadati waxoogaas ta ladha allaxm waa inta in leeg maada talubu maada talubiina maada talubiin maxaad doonaysaa gabadh yahay qaybtan hoose waa dumarkii marka hore waan is wada raacinay maada talubu talubiina min aطacaam maxaad doonaysaa cuntaa adlub bacd alaxm waxoogaa hiliba baan doonaya maada talubiina gabadh yahay maxaad doonaysaa oo min aطacaami cuntaa adlub bacd dajaaj waxoogaa hilib digaaga baan doonaya haddaba mulakhaصu taraakiib taraakiibtii oo la soo ururiyey laga soo ururiyey intii muhiimka ahayd oo la soo koobay qaybta koowaad waxa weeye aakulu laxma hilib baan cunaa aakulu samak kalluunkaan cunaa aakulu dajaaj waxaan cunaa digaaga aakulu saladata waxaan cunaa saladhka aakulu arza bariiska ayaan cunaa qaybta labaad waxa weeye yaakulu طacaam cuntada ayuu cabbaa yashrabu alxaliib caanuhu cabbaa yaknusu اlغurfata wuxuu xaadhaa qolka yaqsilu اlmalaabis dharkuu maydhaa yushaahidu wuxuu daawadaa atilfaas t v-ga qaybta saddexaadna waxa weeye ayna alqadaa halkay taallaa qadadii ayna alfaduur quraacdii halkay taallaa ayna alcasha halkay cashadii taallaa ayna alfaakiha halkay khudraddii taallaa ayna alqahwa halkii bunkii yaallaa qaybta afraad waxa weeye laa taakul iطacaam cunto ha cunin laa tashrib alxaliib caanaha ha laa takris alghurfa qolka ha xaadhin laa taqsil almalaabis dharka ha maydhin laa tushaahid itilfaas t v-ga ha daawan qaybta shanaad waxa weeye alhadaau waa jawaabtii taa hore alhadaau cala almaa'ida qadadii waxay taallaa miiska cuntada dushiisa alfaduuru cala almaa'ida waxay taallaa quraacdu miiska dushiisa alcashaau cala almaa'ida cashadii waxay taallaa miiska dushiisa miiska cuntaday dul taallaa alfaakihatu cala almaa'ida khudraddii waxay dul taallaa miiska cuntada alqahwatu bunku wuxuu dul saaran yahay cala almaa'ida miiska cuntada qaybta labaad waxa weeye maadaa taakulu fi lfuduur maxaad cuntaa quraacdii maadaa taakulu fi alghadaa maxaad waktiga qadada cuntaa maadaa taakulu fi alcashaa waktiga cashaaga cashada maxaad cuntaa todo waxa weye maadaa talubu maxaad doonaysaa oo min aطacaam cunto ah maadaa talubu min asharaab maxaad doonaysa wax la cabaa maadaa talubu min alfaakiha maxaad doonaysaa khudrad ah maadaa talubu min alahaas maxaad doonaysaa saabaan ah sida kuraasle miisaskiiy wixii la midkaa waa markuu nin yahay markuu gabar yahay maadaa talubiina min aطacaam maxaad doonaysaa cunto ah maadaa talubiina min asharaab maxaad doonaysaa wax la cabaa maadaa taطlubiina min alfaakiha maxaad doonaysaa eh, khudrad la cunaa maadaa taطlubiina min ahaaf saamaanka aad doonaysaa waa maxay alaabta alaabta guriga la dhigo qaybta sideed waxa weeye bacd asamaki eh, bacd alarus bacd salada bacd ashaay bacd alqahwa min fadlika inta waxa la odhanaya waxaan doonayaa waxoogaa kalluuna waxoogaa bariisa waxoogaa saladh ah waxoogaa shaahya waxoogaa bun ah min fadlika waad mahadsantahy alaswaatu wa fahmu lmasmuuc iminkana waa codad la dhegaysanayo iyo wixii la dhegaystay in la fahmo oo qofku sheego atadriib waxa weeye tadriib اlأwal waa layliska koobaad istamac waacid dhegayso oo ku celi qays waa nin magacii qaasim waa nin magacii qaliil waa waxyar burtuqaal liin macaan qahwatuna waa bunka oo qaaf ayaa halkaa inoogu qoran yacni xuruuf uu qaafkaasi ku jiro kelmada uu qaaf ku jiro ayaa markaa la qoraya atadriib haani kadara kadara waxa weya markay biyuhu calowga noqdaan dhooba iyo isugu jiraan iyo biyo kadxan waa rafaadka kaalu way miiseen wey wixii la miiso kallama wuu la hadlay kulcun qadara wuu karay awood buu yeeshay qadxan waa galaanka biyaha lagu cabo ama kalaxa qaaluu waxay idhaahdeen qallama ciddihuu iska guray qul waxaad tidhaahdaa akbar waa mid weyn rikaab rikaabku waxa weeyaan kooraha birta ku taalla ee uu ninka faraska fuulaya kusii joogsado markuu faraska fuulaya rikaab baa la yidhahda nakiirna waa laba macnoba uu leeyahy shay aan la garanayn waxaa kaloo noqdaa nakiir wax adag oo dhib badan takdiir waxa weeyaan wixii la dhooqeeyo la dhooqeeyo la calwiyo igtana weeye waa muxuuaha gabashada meel lagu gabado aqbara yacni xabaal buu u qoday weeyaan riqaab waa luqumaha iyo qooraha naqiir waxa weeye lafta dhabarka ee lafta timirta dhabarkeeda ee godka yar ee halka dhabarka ay kaga taalle ee irbadda caanada la maraa naqiir baa la yidhahdaa taqdiirna waa wax la qiyaasoo la qorsheeyo oo la qiyaaso iqtanaa wuu kaydiyo wax la kayd loo dhigo xagkana wuu xoqay weeye baraka wuu fadhiistay salaka wuu maray markuu waddo maro oo kale mushrik waa qof gaal ah tana falakun waa wareeg wixii wareegsan gaar ahaan falak waxaa loo isticmaalaa wareega iyo waddooyinka samada xaqa yacni waa wax sugnaaday baraqa wuu hilaacay iyo salaqa wuu kariyey wixii biyo lagu kara lahada masluuq salaqa biyuu ku kariyey mushriqun wuu iftiimayaa iyo falaqun oo waa beriga ah iyo cadeed soo baxa yani aroor subaxdii التdريب الثالث waxa w leeliska saddexaad istamic waacid ee ku dhegayso oo ku celi qul waxaad tidhaahdaa aayado qur'aana weeyaan qul waxaad tidhaha acuudu waan magan galay dheh birabbi alfalaq allaha leh ee abuuray subaxdii iyo aroortii min sharri maa khalaq wixii uu abuuray ilaahay ee uu oomay uumay oo dhan xumaantiisaan ka magan galay dheh wa min sharri qaasiqin waxaan ka magan galay dheh ka madoobaada waa habeenkii ah ama dayaxu marku dhaco labadaba waa lagu sharxay idaa waqaba markuu dhaco wa min shari nafaathaat annafaahaat wa min shari nafaathaati kuwa wax afuufa ee ku afuufa ilcuqadi guntamo xadhig la guntamay ku afuufan waa sixirka ku wax sixira waa waa nafxun bilaa riix baa riiq baa la yidhaha waa afuuf aan candhuuf la raacinin ayaa la yidhaha nafsiga waxbay afuufayaan oo meelo ay gunteen bay wax ku afuufayaan waa kuwa suxarada ah qaala waxa uu yidhi falxaqu ilaahay baa yidhi xaqu minii xaggayguu ka yimid ama falxaqu qasami xaqa iyo runtaa dhaartayda ah walxaqa aquul xaqaan ku hadlaya wa ibraahiima nebi ibraahim isagana sheeg id qaala markuu liqowmi ku yidhi ucbud ullaaha ilaahay caabudo wataquuhu ka baqa yacnii erayadaa oo dhan kol walba qaaf baa ku qoran iyadoo khad casna lagu qorayo oo had iyo jeer xuruuftiibuu ku socdaa qaaf walqur'aani baan ku dhaartay qur'aanka almajiidi sharafta badan alqaarica malqaarica oo qiyaamihiya maxaa ku ogeysay qaaricadu waxay tahay faxaqa calaynaa waxaa nagu sugnaaday oo nagu rumoobay bay idhaahdeen qowlu rabbina hadalkii ilaahayo inaa ladaa'iquuna waan dhadhaminaynaa bayna cadaabka ahlunaarkii waalciyaadu biاllah min annaar ثaaniya fahmu اlmasmuuc wixii la dhegaystay ee la maqlay wixii la maqlay in la fahmo o la garto التdriib الأول tdriibka hore waxa weeye istamic ثuma dac الraqma fi اlmurabic الmunaasib dhegaysa cajalada dabeedna wixii aad ka fahamtay murabaca afar geeslaha ku habboon waxaad saartaa number ku qor التdriib الثاني istamic horta dhegayso ثuma dac dhig oo ku qor الraqma numberka fi اlmurabac الmunaasib markaa kaasi wuxuu ku xidhay inta badan marka cajaladii waxaa la dhegaysto ee macnaha uu tilmaamayo aad maqasho التdriib الثالث kana waxa weeye waa layliska saddexaad istamic dhegayso ila su'aali su-aasha dhegayso ثuma dac الraqma dabeedna nambarka ku qor fi اlmurabac الmunaasib murabaca ku habboon ama afargeeslaha laba jibaarana التdriib الraabic istamic ilى اjumla jumladda dhegayso jumladaa la sheegaya la akhriyaya halkan kuma qorna dhegayso casharada ka dhegayso uma da waxaad dhigtaa calaamata sax calaamadda sax waxaad saartaa fi lmurabbac almunaasib laba jibaaranaha yani ku habboonsa alkalaam iminkana waa hadalkii atadriib alawal waxa weeye markaa tadriibka ama layliska koobaad tabaadal xiwaara maca zamiilig isweydaarsada wada sheekaysi adiga saaxiibka kamaa fi lmithaal sia tusaalehaan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye daa waaxid arday koowaad wuxuu idhi maadaa taakulu fi alghadaa xilliga qadada maxaad cuntaa daa itniin ardaygii labaad baa yidhi aakulu laxma hilib baan cunaa daa waaxid ba haddana yidhi wamaadaa tashrab oo maxaad cabtaa qadada wixii sharaaba daa itniin wuxuu yidhi ashrabu alshaaya shaah baan cabbaa qadada marka maxaa inoo qoran alghadaa allaxmu ashaay erayadaasaynu isticmaalay iminkan alfaduur iyo addajaaj iyo alqahwa intaasaa kuu qoran dabadna ka same waxad tidhahdaa taakulu fi lfaduuq maxaad quraacdu cuntaa aakul addajaaj waxaan cabbaa waxaan cunaa hilibka digaaga wamaadaa tashrab maxaad cabtaa quraacdii ashrabu alqahwa bun baan cabbaa halkana ku qoran asalada alxaliib dabeedna wuxuu ku yidhi maadaa taakulu fi alcashaa xilliga cashada maxaad cuntaa baa la aakulu asaladata salad baan cunaa iyo khudrad dabeedna wamaadaa tashrab oo maxaad cabtaa ashrabu alxaliiba caanan cabbaa waa ceeshadii alqadaa asamaka almaha baa halkaana qoran maadaa taakulu fi lqadaa qadadii maxaad cuntaa aakulu asamaka kalluun baan cunaa wamaadaa tashrab maxaad cabtaa ashrabu almaaa biyaan cabbaa halkana alfa baa qoran addajaaj ashaay maadaa taakulu maxaad cuntaa faduur quraacdii aakulu dajaaj hilibka waxaan cunaa digaagga wamaadaa tashrab maxaad cabtaa ashrabu ashaay waxaan cabbaa shaaha waxaa loo badanya tadriibkan in ardaydu in badan ay ma aragtay ku tababartaan التdريب الثالث ka saddexaad waxa weeye layliska saddexaad tabaadل الxwaara maca zamiilig adiga saaxiibkaa wada sheekaysta oo isweydaarsada kama fi اlmithaal miaal almithaal waxa weeye da waaxid baa hi maada taطlb maxaad doonaysaa daatin wuxuu yihi bacض الsamaki min fadlig waxoogaa waxaan doonayaa in in kalluuna waad mahadsan tahay daa waaxid baa idhi haadaa huwa samak waa kan kalluunkii daatin baa idhi shukran waad mahadsantahay markuu usoo dhigay buu saa'id haddana alfaakiha ayaa markaa laga samaynayaa maadaa tatlub maxaad doonaysaa ayuu yidhi wuxuu odhanayaa bacda alfaakihati min fadlik waxaan doonayaa in khudrad ah haadihi alfaakiha waa tan khudradii wuxuu soo shukran waad mahadsan tahay alqahwa wuxuu odhanaya maadaa tatlubu maxaad doonaysaa atlubu bacd alqahwa waxaan doonaya waxoogaa bun ah hada huwa hada hiya alqahwa waa tan bunkii suu odhanayaa shukran waad mahadsan tahay almaa maadaa taطlub adlubu bacd alma waxoogaa biyaan doonayaa hada huwa alma waa kun biyihiibu dabeedna odhanaya wasu shukran waad mahadsan tahay ashaay maadaa taطlub haddan odhanaya maadaa xaad doonaysaa suu bacd ashaay waxoogaa waxaan u baahanahay shaaha min fadlika waad mahadsan tahay haadaa huwa shaahi waa kan shaahi buu doonaya soonaya shukran saasay u samaynayaan التدريب الثالث تبادل الحوار مع زميلك isweydaarsada ee wada sheekaysi adiga saaxiibka كما في المثالين سلوات صلاة kugu qoran مثال واحد tusaalaha koowaad waxa weeye da waaxid ardayga koowaad baa yidhi hal tashrabu shaaya shaaha ma cabaysaa daitinin baa lilaa ma cabayo ufadilu waxaan door bidaya oo aan jeclahay inaan cabo alqahwa bun taa waaxid ba haddana yidhi hal ta'kulu laxma hilib ma cunaysaa ama hilib ma doonaysaa taa itniin baa yidhi laa ufadilu samak waxaan door bidi aan jeclahay kaluunka inaan cuno marka halkana maxaa ku qoran arus iyo khubsun baa labadaas erey baa qoran intaa dabeedna ka samee dabeedna waxaad odhanaysaa hal ta'kulu arusan ma cunaysaa bariis waasuu odhanayaa laa ufadilu waxaan door bidayaa khubsan rootida xaliib iyo maabaa qoran hal tashrabu xaliiban ma cabaysaa hal tashrabu alxaliib caana ma cabaysaa suna laa ufadilu almaa biyahan door bidaya canab iyo tamrun baa qoran hal taakulu atamr ma cunaysaa timirta suna laa ufadilu alcinab hal taakulu alcinab cinab ma cunaysaa wuxuuna laa ufadilu tamr waxaan door bidaya aan jecla inaan cuno timirta halkana maaun iyo qahwatun baa qoran hal tashrabu almaa biyaha ma cabaysaa wuxuu soo laa ufadilu alqahwa waxaan door bidaya inaan cabo bunka التدريب الرابع waxa wey layliska afraad تبادل السؤال والجواب مع زملائك isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibada taa waaxid wuxuu odhanayaa ardayga koowaad aakulu laxma hilibkaan cunayaa daatin baa aakulu dajaaj anna waxaan cunayaa digaaga aakulu laxma hilibkaan cunayaa maadaa taakul waa sidaa hilib baan anigu cunayaae adu maxaad cunaysaa wasuu odhanayaa daitinin aakulu dajaaj maadaa taakul ana digaag baan cunayaa maxaad adugu cunaysaa marka waa arday dhowra imaka oo waa zumalaa oo su-aaluhu yar badan karaan dabeedna halkan waxa lo odhaya markaa taasay la mid tahay aakul arza waxaan cunayaa beriise maadaa taakul maxaad cunaysaa markaasuu odhanaya aakul khubza waxaan cunayaa rooti maadaa taakul aduu maxaad cunaysaa markay badan yihiin mid kaluu weydiinaya soo odhanaya aakul dajaaj adu maxaad cunaysaa soorne aakulu samak waxaan cunayaa kalluun soor maad wamaad aakulu samak ayaan cunayaa kalluun maadaa taakul adu maxaad cunaysaa soorne aakulu saladata waxaan cunayaa salad maadaa taakul adu maxaad cunaysaa aakulu faakiha waxaan cunayaa khudrad maadaa taakul adna maxaad cunaysaa alcinab waxaan cunayaa cinab maadaa taakul aduna maxaad cunaysaa aakulu tamr markay arday badan yihiin yacni mid waliba wuxuu door bidayaa kuwa uu doonayo التdريب الخامس waxa weeye تdريibka ama layliska شhanaad waxa weye تبادل الxوار maعa زamiلك adiga saaxiibkaa ardayga saaxiibkaaya isweydaarسada su'aalahan ee wada sheekaysigan xiwaarkan kama في الmiثاal الmiثاal waxa weye tusaaluhu taa waaxid ba ayna الغadاء halkay taalaa qadadii daatina wuxuu ihi alghadaaءu calى الmaa'ida waxay saaran tahay miiska cuntada da waaxid baa idhi ana jawcaanu jiddan aad baan u gaajaysanahay طايت نين باري لدينا ضيوف وحقتنا جوغا مرتي دا واحد باري من وايو دا وحا اتنين باري والدي ووالدتي وآبهي يهو يدي marka alqada iyo waalidi iyo waalidatii baa inoo qoran intaasaynu ka samaynay erayada halkana alfaduur iyo akhi iyo ukhti baa ku qoran marka intaa leeg baa lagu soo celinaya lodhanay ayna alqadaa halkay qadadii taallaa ayna alfuduur halkay quraacdii taallaa alfuduuru cala almaa'ida miiska cuntaday dul saaran tahay quraacdu soona ana jawcaan jiddan aad baan u gaajaysanahay markaasoona ladaynaa duyuuf martibaa inoo joogta ina wax inala cunto soona man waa iyo martidaasi wuxuu dabadna odhaya akhii iyo ukhti waa walaalkay iyo walaashay alcashaa camiyo camati baalkan inagu qoran wuxuu odhanaya ayna alcashaa halkii cashadii taallaa wuxuu odhanaya alcashaau cala almaa'ida cashadii miiska cuntaday saaran tahay soona ana jawcaan jiddan aad baan u gaajaysanahay soona ladaynaa duyuuf arday baa eh, martibaa inoo joogta ina ag agteenna joogto inoo joogta man buu dabad ohanaya waa ayo markaasuu odhanayaa cammi cammati cammi wa cammati waa adeerkay iyo eeddaday haddana alqadaa baa qoran soo odhanaya ayna alqadaa halkay taallaa qadadii soo alqadaau cala almaa'ida miiska cuntada dul saaran tahay wuxuu odhanaya ana jamcaan jiddan aad baan u gaajaysanahay markaasuu odhanaya ladayna duyuuf martibaa inoo joogta markaasuu odhanaya man waa ayo markaasuu odhanaya jaddi wa jaddatii waa awowgay iyo ayaydii saasuu dabeedna u samaynaya التدريب السادس waxa weeye layliska لحaad أجب عن الأسئلة الآتية تاaلية waxaad ka jawaabtaa su-aalaha soo socda عن الأسئلة التاaلية su-aalaha soo socda inagu soo socda كم وجبة تأكل في اليوم imise goor ayaad cunto cuntaa wajba imise cunto xilli cunto wuxuu odhanaya aakulu ثalaaثa wajabaatin baan cunaa maada taakulu fi اlghadaa maxaad qadada cuntaa soo aakulu allaxma wadajaaj wاlfaakiha oo kale ayaan cunaa maada maada taakulu fi اlfuduur maxaad cunaa quraacdii wuxuu odhan karaa aakul alkhubs ayaan cunaa walaxm hilib oo kale maada taakulu fi lcashaa maxaad cuntaa aakulu alfaakiha wasalaa saladata ayaan cunaa maa wasnuka sitiina kaylan oo kale maada tufadilu min asharaab maxaad jeceshahay ama aad door bidaa inaad cabto yani markaasu odhan karaa ufadil alxaliib maada tufadilu min alfaakiha ufadil alburtuqaal oo kale waxaan cunaa maxay liin macaanta oo kale hal tashrabu shaay nacam ashrabu shaay shaaha waan cabbaa hal anta jawcaan miyaad gaajaysan tahay nacam anaa jawcaan buu odhan karaa laana waa lagu jawaabi karaa hal anta samiin waxaa tahay qof xoog badan oo hili badan waxaan odhan karaa nacam ana samiin ama nacam ama laa ana naxiif waan dhuubanaha alqira'atu walkitaabatu iminkana waxa weeye akhris iyo qoraal ayaa la samaynaya التdريب الأول waxa weeye تdريibka koobaad sil bayna الجuمlaةi وasuuraةi الmuنaaسبة waxaad isku xidhaa jumladda halkaa ku qoran iyo sawirka ku haboon isku qor alفاakihatu calى الmaaئida waxay saaran tahay khudraddii miiska cuntada jiimka halku ku yaalo ayaa markaa tilmaamaya macnaha طaahiru yashrabu casiira الcinab طaahir wuxuu cabbaa casiirka ama sharaabka laga tuujiye cinabka daalku halku qoran yahay ninkaasi ayaa tilmaamaya ayaa tilmaamaya الضuyuufu fii غurfaة الjuluus ayay joogaan halka ha-adu ku qoran tahay ayaa tilmaamaysa sawirkaasaa tilmaamaya zaynab taakulu samak zaynab waxay cunaysaa samak waxaa tilmaamaya sawirka ba'du ku qoran tahay qaasim samiinun jiddan qaasim ninka la yidhaahdaa waa nin aad u xoog badan oo buuran markaa qaasim waa kadaalka halkaas waynu isweydaarinay kadaalku waa qaasim ka sharaabka cabaya waa namber kowga oo markaynu lahayn daahir yashrabu casiira cinab waa ka namber ku qoran yahay alifku kan aadka u buuran qaasimun saminu jiddan aad buu u waa daalka sawirkaasaa muujinay atadriib athaani silbayna assu'aal waljawaab waxaad imika isu geysaa ood xidhiirsada xariiq isugu xidhaa su-aashiiyo jawaabta ayna alqahwa halkii uu yaalaa bunku daalka eeg alqahwatu cala almaa'ida wataa jawaabtii qahuw wuxuu yahay miiska cuntada dushiisa kam wajbatan ta'kulu fi lyowm imise xilli ama imise wakti ayaad wax cuntaa maalintii marka ba'da eeg aakulu alaaa wajabaat saddex xilli ama saddex cunto oo saddex wakti kale ah wax cunaa hal tashrabu alxaliib ma cabtaa caanaha laa ayaa halkaa markaa ku qoran oo waa alifka ufadilu ashaaya anu waxaan doorbidaya ama aan doorbida aan jeclahay inaan cabo shaaha caanaha shaahaan ka jeclahay yani maadaa taakulu fi lfaduuq maxaad cuntaa waktiga quraacda waxaa jiimka eeg aakulu samaka wasaladata waxaan cunaa kalluun iyo iyo khudradda saladhka iyo waxaa atadriib aani atadriib haalif waa layliska saddexaad iqra alfiqra intaa isku xidhan fiqraa la yidhaha intaa aqri uma ajib can asilati markaad akhrido su'aalaha lagaa weydiinayaaye su'aalahaa ka jawaab zaynabu zaynab taakul waxay cuntaa fil fatuuq wakhtiga zaynabu zaynab samiinatun waa gabadh xoog badan oo hilib badan oo miisaan weyn jiddan aad bay u buuran tahay taakul waxay cuntaa halaaa wajabaatin saddex goor bay wax cuntaa filyowmi maalintii zaynab taakul waxay cuntaa filfatuuri quraacda bunna way cabtaa wataakulu fi lqadaa qadadana allaxma hilib bay cuntaa watashrabu shaaya shaahna way cabtaa wataakulu fi lcashaa'i cashadana waxa cuntaa addajaaj hilibka digaaga watashrabu alxaliib caanana way cabtaa wasnu zaynab miisaankeedu kolkaa waxa weeye mi'ata kaylin boqol kilograam ayay gaadhay culayskeedu haddaba su'aalaha baleeg hal zaynabu naxiifa zaynab ma naxiifa laa hiya samiina waa qof buuran ka mujbatin ta'kulu fi اlyowm imise wakti bay cuntaa taakulu ثalaaثa wajabaat saddex goor bay wax cuntaa maadaa taakulu watashrab fi اlfaduur maxay cuntaa oy cabtaa quraacdii zaynab markaa waxay quraacdii cuntaa asamak watashrabu waxa taakulu asamak watashrabu alqahwa kalluunna way cuntaa bunna way cabtaa maa maa wasnu maada taakul fi اlcashaa maada taakul wa tashrab fi اlghadaa maxay qadada cunta oo ay cabtaa ayaa su-aasha ay tahay waxa iyaduna weeye taakulu allaxma wa tashrabu shaaya hilibay taakulu fi lqadaa allaxma wa tashrabu shaaya hilibay cuntaa qadada shahna way cabtaa maadaa taakulu wa tashrabu fi lcishaa cashaa fi lcashaa'i waktiga cashada maxay cuntaa ay cabtaa waxaa loo dhaha taakulu waxay cuntaa fi lcashaa'i addajaaj hilibka kalluun digaaga wa tashrabu alxaliiba caanana way cabtaa ma wasnu zaynab waa mise miisaankeedu wasnu zaynab miatu kaylin waa boqol kiilo culayskeed atadriib araabic iqra' alfiqra imikna aqri intan goosanka ah ama intan isku xidhan ee tudu canyar akhri uma ajib can asilati su'aalahan ka jawaab qaasim yaakulu alaaa wajabaat saddex goor buu cunaa ninka qaasim fi maalintii alfatuura waalghada'a wاlcashaa saddexdaa xili ee kala quraacda iyo qadada iyo cashadu wax cunaa saalimna yaakulu wajbatan waaxida fi اlyowm saalimna mar quruu wax cunaa alghadaa cuntada wuxuu wax cunaa qadada wakti kale wax ma cuno qaasim yaakulu fi اlghadaa wuxuu cunaa qaasim qadada allaxma hilib wadajaaja iyo hilibka digaaga wasamaka hiliga hilibka kalluunka walarza laxmu waa ka laga sameeya inta badan xoolaha hilibka cas la yidhaahdo allaxmu axmarka wاlkhubza rootina wuu cunaa وsaalm saalmna yakul wuxuu cunaa في الkadاaي asamaka kaluun وasaladata iyo khudradda saladka ah maarata salad iyo wax isku jira wاlfaakihata iyo faakiha oo khudraddana sida muuska iyo liinta iyo lilmacaanta iyo iyo maarata cambaha iyo wx la midka qaasim yashrabu maa qaasim biyuu cabaa saalim yashrabu shaay saalimna shaah buu cabaa markaasaa uhi kam wajbatan yaakulu qaasim imise goor buu wax cunaa yaakulu ثalaaثa wajabaat saddex xilli buu wax cunaa kam wajbatan yaakulu saalim yaakulu wajbatan waaxida hal mar buu wax cunaa maada yaakulu qaasim fi اlqadaa muxuu cunaa qaasim qadada yaakulu allaxma wاdajaaja wالsamaka wاlarza wاlkhubza ayuu cunaa intaba wuu cunaa maada yaakulu saalimu fi اlqadaa saalim muxuu qadada cunaa yaakulu fi اlqadaa asamak wasaladata wاlfaakiha wuxuu cunaa kalluun iyo salad iyo faakihad khudrad maada yashrabu qaasim qaasim muxuu cabbaa yashrabu almaaءa biyaha ayuu cabaa maada yakulu yashrabu saalm saali saalim muxuu cabaa yashrabu ashaaya saalim isagu shaah buu cabaa ثaaniyan alkitaabatu iminkana qaybta labaad waxa weeyaan waa qoraalkii alcardu alif qaybta koowaad soo bandhig waxa la qoraya kaaf iyo laam iyo nuun intaasaa la baranaya lagu feegaraya dabadeedna marna wuxuu ku jiraa mid waliba bilowga iyo dhexda iyo xagga dambe sida caadada ahayd kaiir waa wax fara badan kaafku xagg horuu ku jiraa taakul way cunaysaa ambuaad cunaysaa dhexduu ku jira samak waa kalluun ugu dambeeya kaafkii laxmun laamku uu horeeyaa hilibkii xaliibun caanaha dhexduu ku jiraa yaakulu wuu cunayaa wuxuu ku jiraa dhexda xagga dambu laam ku jiraa nuunkiina waa ka noomun waa hurdo iyo wasnuka miisaankaaga iyo jawcaan oo marra u horeya marra dhexduu ku jiraa marra uu dambeeya atadriib alawal haddaba layliska koobaad mura biqalamik qalankaaga waxaad dul marisaa ood ku dul feegartaa cala alxarfi xarafku dul qor kaafkaa iyo laamkaa waxaa ku qoran kaaf iyo laam iyo nuun mid walba ku dul feegaa xarafkaa laguu qoray si farta u fadhiisato atadriib الثaanي layliska labaad insakh qor kaaf iyo laam iyo nuun saani u qor iminka waxaad ku dul feegaaraysaa ma jira meelaha bannaan ku qor atadriib الثaalث waxa wey layliska saddexaad mura biqalamik qalinkaaga mari oo dul mari cala kelimati kelmadda ku dul feegaan kaiir iyo taakul iyo laxmun iyo wasnun iyo nawm mid walba waxaa kugu qoran kelmaddii kelmadda ku dul qor oo la raac kelmadda sa loo qoray haddana atadriib raabic insakh adugu qor imaka oo kaiir iyo ta'kul iyo laxmun iyo wasn iyo nown baa qorane iska u qor meelaha bannaan buuxi alcardu qaybtii labaadee soo bandhiga qoraalka waa fa iyo qaaf iyo min baa la baranaya qoraalkooda markaa furnun waxa weeye waa mishiinka moofada ee cunto lagu kariyo fadi below bay ku jirtaa tafcalu waad samaynaysaa dhexday ku jirtaa naxiifun wuu fudud yahay waa dhuuban yahay qofka dhuuban waxaa ku jirtaa maxay xagga dambe fa'du qahwatun waa bunkii xagga horu qaaf ku jira sidaasaa loo qoraa qaab buu leeyahy naqro waan akhrina dhexduu ku jiraa qaab kaluu leeyahy adbaaq oo suxuuntii ah wuu dambeeya qaab loo qoro dambuu leeyahay man yani qof ah waa kuma ah oo miim nuun miimkii bilow buu ku dhacay samakun kalluunka dhexduu miimka ku jira laxmun miimkii wuu dambeeyaa saddexda qaybood ee loo kala qoraba waa la muujinayaa atadriib alawal waxa weye leeliska koobaad mura biqalamika cala alxaraf xarafka mari oo xarafka ku dul qor ku dul feegaar imika maxaa qoran fa iyo qaaf iyo miim haddana التdريب الثاني insak waxaad qortaa gaar u qoro imika fa iyo qaaf iyo miim baa ku qoran meelihii lagu qoray waa la baneeyey marka hore waa lagu dul feegaaraya marka dambana gaar baa loo qoraya iskaa qofka isi u qoraya التdريب الثالث mura بqalamika qalamkaaga dul mariyo ku dul feegaar calى الkelima marka hore xaraf bay ahayd iminkana waa kelimad qaafkii ku jiro dhammaystiran oo maxay tahay furnun iyo tafcalu iyo qahwatun iyo aqra'u intaa ku dul feegaar erayada ka wada dambeeya oo midba saddex ah oo kelmadda lagu dul feegaanayo atadriib raabic insakh qor imaka oo meesha bannaan ku qor ku dul feegaari mayside alwaxdatu saadisatu waxaan nimankana qaadanaynaa qaybtii lixaad ama jabtarka lixaad asalaatu baan kaga hadlaynaa qaybtan salaada alcardu waa soo bandhigii alxiwaaru alawal waxa weeye waa sheekaysiga u horeeya ee lagu sheekaysanayo salaadii arrimaheeda undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi tarbiyad baa markaa ku jirta diini ah oo mar waxyaaba faa'iide leh ayay lagu soo qaadaya mustafa wuxuu hi ayna tusalli salawaata eh, ayna tusalli salawaati alkhamsa halkeed ku tukataa salaadaha shanta ah qusayun baa yidhi usalli alduhra waalcasra waalmaqrib waalcishaa afartaa waxaan ku tukadaa fii masjidi bilaal masaajidka bilaal la yidhaahdo mustafa mustafana wuxuu hi wa ayna tusalli alfajra salaada subax xaggeed ku tukataa kolkaa husein wuxu uhi usalli اlfajra fi اlbeyti salaadda subax gurigaan ku tukadaa mustafa idhi limaada tusalli اlfajra fi اlbeyt oo maxaad salaadda subax ugu tukanaysaa guriga quseyn wuxuu ihi laa asmacu اlaadaan aadaanka salaadda ma maqlo mustafa wuxu uhi hal tastaqidu mutaakhiran ma goor danbaad toostaa oo aadaankii dhammaaday quseyn wuxu uhi nacam ha bacda salaati اlfajri marka salaadda subax la tukado kadib baan toosaa mustafa wuxu uhi istayqid mubakiran wakhti hore toostee oo aad aadaanka maqli karto qusay wuxuu la astatiicu ma kari karo inaan goor tooso acmalu fi leyl habeenkii baan shaqeeyaa oo goor dambaan dabeedna seexdaa dabeedna ma toosi karo mustafa wuxuu ihi dac almunabbiha bijaanibik saacaddan ku buuxso ee wax ku baraarujiya sida saacadda garaacdo oo kale iyo wax ku toosiyo sida mobilka waxa imika lagu duubo oo kale munabbih waa saacaddii oo kale oo ku toosisaa dee dhinacaaga dhiga bu agtaada dhigo bijaanibika agtaada dhinacaaga quseen wuxu ihi hadihi fikratun طayiba taasi waa talo wanaagsan iyo caqli fiican weeyaan fikrad fiican baad keentay jazaaka allahu khayran ilaahay wanaag ha kugu abaalmariyo wax wanaagsan baad ii sheegteen alxiwaaru thaani waxa weye wada sheekaysiga labaad undur wastamc waacid eeg horta oo dhegayso oo ku celi oo cajirada laga dhegaysta iyo t v laga daawado intuba way jiraan oo barnaamijkan lesan soo marnay ka eeg t v t v-ga oo waxaad haddana ka dhegaysataa cajarada iyo shariidka dabeedna ku soo celi aduna akhri saalix baa yidhi assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna ahaad cisaan baa yidhi wacalaykum asalaam idinkana nabadgelya dushiinna ahaad cisaan baa yidhi ana musaafirun ilaa maka makaan u safraya u socdaanaya ilaa ayna anta musaafir adna xaggeed u socotaad safar u tahay ood ku geedi tahay amaad u socdaanaysaa saalix baa yidhi ana musaafirun lilmadiina anuu madiinaan tegaya oo laba ninoo musaafir oo is saalix baa yidhi limaada anta musaafirun ilaa maka maxaad aduu manka ugu safartay ama aad ugu socdaashay eed ka doonaysaan cisaama wuxu lisalaati fi masjid xaraam waxaan ugu socdaalay inaan masaajidka sharafta badan ku soo tukado salaadaha fadliga badan cisaam baa yidhi walimaada anta musaafirun lilmadiina aduna maxaad madiine ugu safartay ee aad ugu amba baxday saalix wuxu lisalaati fi lmasjid nabowiy waxaan ugu safray inaan masaajidka nebiga ku soo tukado saalix baa yidhi ayna tusalli aljumca aljumuca halkaad jumcada ku tukataa cisaam baa yidhi fi lmasjid alxaraam baan ku tukadaa ama aan ku tukanayaa jumcada insha allah haddii alla yidha cusaan baa wa inaad tusalii aljumca adna halkeed ku tukanaysaa salaada jumcaha saale wuxuu fi masjidi nabawiy waxaan ku tukan doonaa masaajidka nebiga in sha allah haddii alla yidha dabeedna alxiwaaru haalid xiwaarka saddexaad waxa weeye isaguna kan soo socda undur eeg wastamic dhegayso oo waacid ku celi saadiq baa yidhi haadaa adaanu lcasri waxaa baxaya saqadhiisa aynu maqlaynaa waa aadaankii casarka saabir baa yidhi hayaa binaa inakeen haddaba ila masjidi masaajidka inakeen saadiq baa yidhi ana usallii fi lbeyt anuu gurigaan ku tukanaya saabir baa salli fi lmasjid masaajidka ku tuka guriga ha ku tukanayna saadiq baa almasjidu baciid masaajidku wuu fog yahay saabir baa almasjidu qarib war masaajidku u dhow yahay ma foga saabir baa hal anta mariid adu miyaad buktaa markaad leedahay masaajidku wuu fog yahay miyaad buktaa saadiq wuxuu laa ma buko ana bikhayrin waan wanaagsanahay saabir baa anta kaslaan waxaa tahay qof wahsi badan waad wahsi badan tahay saadiq baa hada saxiix kaasi waa run oo runtaa waan wahsi badanahay aasifun waan ka xumahay inaan wahsi badanahay sabran ana daahibin ilmasjid anna masaajidka ayaan anigu tegaya saadiq baa intadir isug ana daahibun macak anna waan ku raacayaaye haddaba isug almufradaat waxaan ka soo qaadanaynaa erayada ku jira alcardu waa soo bandhig indur eeg wastamec dhegeyso waa cid ku celi maxaa inoogu jira halkaa salaadihii baa la soo ururiyey almaqrib alcishaa maka oo magaaladii maka almasjid alxaraam almadiina almasjid الnabowi aladaan yasmac asalaad yastaiic iyo yacmal alleyl yadac munabih munabih yantadir uu sugayaa weeye salaaة اljumuca oo halkaa inoogu qoran qariib iyo baciid mariid waa qofka buka kaslan qofka wahsiga badan ee caajiska badan daahib uu tegayaa ereyadaasoo dhan waa kuwa inoogu soo arooray xiwaaraadkan aan soo qaadanay atadriib اlأwal haddaba layliska koobaad wuxuu leeyahay alif ratib isku hagaaji asalawaati alkhamsa shanta salaadood biwadci اlarqaam adigoo ku qoraya nambarada kow laba saddex afar shan fi lmurabacaat markaad isku weerada halkaa ku qoran markaad qorayso ay ku jiraan ku qor markaa salaada salaatu اlfajr maxaa lagu qorayaa number waaxid baa lagu qorayaa salaatu duhrna number itniin ilaan maalintii bay ka bilaabmaysaa salaada casarkana number talaata salaada maqribkana eh, raqam raqam eh, arbaca salaada cishaagana raqam eh, khams ayaa lagu qoraya qul asalawaat alkhamsa muratabatan waxaad ku dhawaaqdaa salaadaha shanta iyagoo tartiibsan oo waxaad tidhahdaa alfajr alduhr alcasr almaqrib alcisha saa isu dabageli iyada oo aanay ishormarin inay isku habaysa atadriib imika athani waa layliska labaad dac waxaad dhigtaa calaamata alad calaamadda qaladka ah saaq cala alkalimati alghariiba kelmadda inagu cusubeenaen hore u arag waaxid duhrun casrun cishaaun mariid oo kale maynaan soo arag aasif waan ka xumahay hore maynaan soo marin yasmacu yastaiic yastadiic oo kale maynaan soo marin yacmal cishaa shaayin khadaa'un fatuurun suuriya misr turkiya makata طaalib kaslaan kaslaan oo kale maynaan soo arag طabiibun mudaris kaslaan qofku caajiska wahsiga badan mudaris طabiibun mudarisun salaطatun dajaajun laxmun samak markaa erayadaa kuwa aynaan hore u arag eed waxaad gelinaysaa calaamadda qaladka التdريب الثالث sil bayna alkelimati wasuurati almunaasiba waxaad isku hagaajisaa kelmadda iyo sawirkeeda isku hagaaji isxidhiidhi oo <coughs> xariiq isugu xidh mariid oo kale ayaa nambarka saddexaad ayaa tilmaamaya qof buka baciid ka afraad baa tilmaamaya kaa daraajadii baa isgiilka weeye xagga hore jooga kaslaan nambarka kow kaa jiifa ayaa kuwahsanaya ah oo daal badan ama caajis badan qariib kaa saaran isaguna daraajadda ee daalku qoran yahay baa ah dabeedna saa isugu gee buu leeyahay wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiiq